بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وعن سعجرني منظومة عيد الأرجوز المئية في حال أشرف البرية لابن أبي العز رحمه الله تعالى وكسو هضل الشيخ مولد كيني محمد عليه الصلاة والسلام ودلشديسي فنوصو الشيخي inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam bisha rabiicun alwal waa soo tilmaannay in isu khilaafsan yahay laakiin sida loo badan yahay inay tahay culimada qaar inay sheegeen bisha ramadaan qaar inay sheegeen bishaas marka intay ka ahaydna waa sheegnay khilaaf inuu ku jiro sheikhu laba qowl buu sheegay qowl odhanaya tobanka bishaasuu dhashay rabiiculawal iyo qowl odhanaya maya wuxuu dhashay labayo tobanka waana midka mashhuurkaabuu sheikhu yidhi waana midka mashhuurkaa jumhuurtuna ay mareen waxaan kaloo sheegnay ilaa shan qowl oo kale in markaa ay ku jiraan qowlkan laakiin labayo tobanka inuu yahay qowlka jumhuurtu ay mareen laba saxaabina waa loo nisbeeyaa jaabir iyo cabdullahi ibni cabaas laakiin wuxuu odhanaya ibnu kaiir raximah allahu tacaala waxaa soo warinayaa cabdirasaaq waxaa soo warinaya ibnu abi shayba fii musanafihi ibnu kaiir wuxuu odhanayaa sanadku waa munqaic hadduu sanadku sugnaan lahaana wuxuu noqon lahaa faysal yani masalada mid soo afjara khilaafkaas ayuu noqon lahaa laakiin sanadka wuxuu yahay sanad munqaica ah, maadaama munqaicu yahayna yani markaasi macmuul ma noqonayo asheikh alalbaani raximah ullah isagu wuxuu rajaxayaa qowlka odhanaya sideedda bisha rabiicul awal ayay ahayd waa soo marnay culimmada qaarkood inay yidhaahdeen yani markaasi sagaalka ayay ahayd iyagoo markaasi eh, qolada markaa falaga iyo aqoonta u leh qowlkooda markaasi ictimaadaya oo markay xisaabaadka isu dardareen waxaa usoo baxday dhalashadiisii iyo marka laga soo bilaabo xilligu dhashay inay ahayd markaasi sagaalka bisha rabiculawal ayaa usoo baxday waana sida markaa ibnu cuthaymiin raximahullah kitaabkiisa qowl mufiidka uu ku tilmaamayo kadalika safiyuraxmaan mubaarak fuuri uu soo naqlanayo kitaabkiisa alraxiiq almakhtuum culimo kalena markaasi waa uga horreeyeen ayb marka beytkana ugu dambeeye wuxuu yii wawaafaqa alcishriina min naysana wawaafaqa wuxuu waafaqay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii alcishriina labaatankii ee labaatankaasoo min naysana ama min naysaan naysaan xaggeeda xaaluu ka ahda cishriinkaasi naysaanna yacni waa bil ka bilaha miilaadiga ayib waxayna waafaqsataa nebi oo yani markaa la bisha la yidhahdo abriil abriil iyo waxaa isticmaala bacdaadka noocaasa romaaniyiinta isticmaala ayib laakiin naysaan kanuun awal kanuun aani yani isticmaalkaana niman kale saryaaniyiinta ayaa isticmaala wa qablahu waxaynu abiihi aabbihii dhimashadiisuna xaana bimacnaa xadara way timid qablahu ay qabla wilaadatihi intuusa dhalan ka hor ayay markaasi ayay ahayd dhimashada aabbihii qowl kale qowlkan waa qowlka xooga badan shaarixuna waa inoo tilmaamay qowl kalaa jira oo odhanaya markaasi markuu dhimanayey aabbihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba sano iyo afar bilood buu jiray laba sano iyo afar bilood ayuu cumrigiisu ahaa markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabbihii uu dhimanayey laakiin qowlka mashhuurka yani markaa raajixana waa qowlkan dambe oo markaa sheekhu inoo sheegay weeye wuxuu sheekhu yihi raximah llah wabacda caamayni hadaa fatima jaaءat bihi murdicuhu saliima wuxuu sheekhu leeyahay raximah اllah wabacda caamayni wahada wuxuu noqday oo wuxuu ahaaday fatiiman mid naaskii laga jaray bacda caamayni laba sano kadib jaaءat bihi wa jaaءat bihi way la timid murdicuhu tii nuujinaysay ayaa la timid saliiman xaalu yahay mid caafimaad qaba waxaa la timid xaliimatu xaliimatun xaliimaa la timid liummihi xaliimatu sacdiya ayaa la timid liummihi hooyadiisayna u keentay wa caadat bihi kadibna way la noqotay liahlihaa ahalkeedii ayay kula noqotay kamaa araadat sida markaa iyadu ay doonaysa wuxuu inoo tilmaamayaa sheikhu raximah llahu tacaala laba sano kadib markuu nebigu laba sano jiray naaskii waa laga jaray nebiga dhowr dumaraa nuujiyey waxaa nuujisay gabadhii la odhan jiray sawayba ayaa nuujisay waxaa uga dambaysay gabadhii loodhan jiray xaliimatu sacdiya inay iyadna nuujisay iyadoo markaas ree maka maysan ahayn maka meel ka baxsan ayay deganaayeen marka iyagoo dumar badana ayay magaalada maka yimaadeen oo doonaya caruur ay markaa nuujiyaan oo wax ka qaataan iyagoo doonaya marka dumarkii kale caruuray heleen laakiin xaliimatu sacdiya way weyday wax kale marka dambe waxay iska qaadatay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam leanna waxaa loo sheegay inuu yahay agoon mar hadduu agoon yahayna waxay is markaasi cidna waxba kugu siin mayso markay waxay qaadata weyday ayay markii dambe iska qaadatay marka waxay kala kulantay khayr fara badan iyo barako fara badan ayay kala kulantay ayib axaadiista qaarkoodna yani markaasi way tilmaameen barakadaas iyo wanaaggaas ay kala kulantay laba sano markuu gaaray naaskii waa laga jaraya alfatiin marka la leeyahay fatmu asabiyi huwa fasluhu min aridaac marka la leeyahay yani markaas ilmihiibaa fatima bimacnaa naaskii laga jaray baa loo jeedaa nabiguna calayhi salatu salaam laba sano markay u dhammaadeen ayaa naaska laga jaray wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca yani waa laba sano intuu naasku markaasi uu nuugayey kadib waxaa keentay markii naaskii laga jaray hooyadiis yani marka xaliimatu sacdiya ayaa keentay waxayna u keentay waxay u keentay hooyadiis faaie hooyadiis yani markaasi aamina bay u keentay hooyadiis ay u keentay ayib kadibna waxay ka codsatay in marka ay ceshato maadaama labada sana uu soo dhammaystay waxay ka codsatay inay markaa u ogolaato si markaasi dib loogu celiyo meesha ay ka keento iyadoo markaas u sheegaysaa magaalada maka in markaasi ay tahay meel xanuun iyo markaas cudurro iyo waxyaa noocaas ay ku sugan yihiin marka waxay jeclaysatay maadaama barako iyo khayr fara badan ay kala kulantay inay dib u ceshato kadibna way u ogolaatay oo sidii bay u yeeshay wayna markaa celisay sida markaasi uu soo naqlanayo markaasi sheekhuwa uu tilmaamayo ibnu hishaam siiradiisana uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay falama jaءat bihi ilaa ummih araadat an tuqnica ummahu an tubqiyahu cindaha fatratan awal yani markii ay hooyadii u keentay waxay doontay inay ku qanciso hooyadiis oo aamino ah inuu markaa muddo badan intaa ka badan la joogo ayib kadib sheekh wuxuu sheegay wadukira fii bacdi alahbaar annaha ashaarat ila aljawi ayib cindahum waxayna u sheegtay yacnii meesha ay ku haysay iyo meeshay ka keentay inay meel wanaagsan tahay wa annaha takhsha calayhi min alawbi'ati fii makka waxay tihi waxaan ooga cabsanaya haddii magaalada maka uu sii joogo xanuunna iyo waxyaa noocaasa nooga cabsanayaa bay tihi faaqnacathaa an tarjaca bihi macaha ayib inay ceshato la noqdo ayay markaa ku qancisay faqtanacat ummuhu shafaqatan calayhi iyadoo markaa u naxaysa xanuunay waxyaala noocaas oga cabsanaysa way u saamaxday facaadat bihi xaliimatu macaha yani markaasi way ceshato way la noqotay saasuu marka sheekhuu leeyahay ayib wacaadat bihi liahliha kama araadat saasay doonaysay marka horeba muddadii markuu soo dhammaystay labadii sano way u keentay kadibna dibbay u ceshitay wa bacda caamayni wagadaa wuxuu noqday fatiiman mid naaskii laga jaray ayuu noqday bacda caamayn laba sano kadib naaska hoyadii baa laga jaray macnaha hooyadii waxaa loo jeedaa xaliimatu sacdiya wa ja'at bihi way la timid murdicuu tii nuujinaysay baa la timid saliiman xaalu yahay mid markaa caafimaad qaba xaliimatun xaliimaa la timid liummihi hooyadiisa oo la timid wacaadat bihi wayla laabato way la noqotay markay keentay kadib way la noqotay liahlihaa ahalkeedii bay kula noqotay kamaa araadat sida ay doonaysay bay markaa ahalkeedii kula noqotay islaamtay mise yani markaasi maysan islaamin culimo fara badan waxay sheegeen inay islaamtay sida ibn abi khayama tabaraani ibnu mandah abu nucaym ibnu jawsi mundiri ibnu xajar waxay sheegeen inay islaamtay laakiin eh, wuxuu odhanayaa ibnuqayim aljawsiya raximah allahu tacaala waa laisku khilaafay islaamnimadeeda iyadaiyo markaasi ninkeediiba inay islaameen waa laisku khilaafay waana sida markaa shaarixba uu tilmaamayo waqad ikhtulifa fii islaamiha eh, wa zawjiha waa laisku khilaafay lakiin culimmadaasi eh, badan waxay sheegeen in markaasi ay islaamtay ayay sheegeen ayb wacaadat bihi way la laabatay liahliha ahalkeedii bay kula noqotay kamaa araadad siday doonaysay marka horeba way la noqotay wanshiqaaqu batnihi calooshiisoo la jeexay kaana wuxuu ahaa bacda shahrayni laba bilood kadib wa qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa bacda arbacin afar kadib oo min sinihi cumrigiisiiyo da'diisa ah halkanna wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu raximah allahu tacaala markay la noqotay yani markaas xaliimatu sacdiya oo ay ku celisay meeshii ka keentay laba bilood kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam yani markaasi waxaa ku dhacday xaaditadii ama dhacdadii ahayd shaqu sadrihi in markaasi laabtiisa la jeexay ayib shaqu sadrigaasna yani markaa keliya ma ahayn dhowr goor ayuu dhacay laakiin inta sugan yani markaasi waa labo sheekhuna waa soo naqliyey alxaafid ibnu xajar raximah isagoo saddex Eh, saddex jeer buu sheegay in markaa inshiqaaqu sadrigaasi uu dhacay saddex jeer eh, midda koowaad waa middan hadda sheekhu inoo sheegay weeyaan laba bilood kadib yani markaasi eh, afar sano markay nebigu cumrigiisu ahaa markii dib loo celiyo laba sano yani laba bilood kadib ayaa waxaa lagu sameeyey shaqu sadriga ayib taasi mar bay ahayd mar labaad waxay ahayd markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray oo nebiga laga dhigayna inshiqaaqu sadri ayaa markaa lagu sameeyey shaqu sadri ayaa lagu sameeyey marka saddexaadna waxay ahayd habeenkii markaasi samaawaadka la korsiinaya ayay ahayd laakiin adilada sugan waxay sheegayaan labo midda hore oo markaas ay ku celisay xaliimatu sacdiya ee ay ku celisay miyigii markaasi way sugan tahay sida ku sugan fii saxiixi muslim min xadiidi anas bin malik nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid jibriil isagoo la ciyaaraya caruur ayuu markaa u yimid kadibna waa qabtayoo wuu legday fa shaqa can qalbihi qalbigiisuu jeexay wadnihiisuu jeexay fastakhraja alqalba fastakhraja minhu calaqa tuu wadnihii jeexay baa wuxuu ka soo saaray cad ayuu ka soo saaray kadibna wuxuu yidhi haadaa xadu shayaani minka waa intii uu kugu lahaa shayaanku weeyaan ayuu ku yidhi kadibna wuu mayray weelbuu ku mayray dahab ah ee biyaha zamzamkaa lagu mayray kadibna dibbuu u tolay wuxuuna ku celiyey meeshiisii dibbuuna u tolay waxaa u yimid carruurtii uu la joogay oo cararaya ordaya baa waxay u yimaadeen xaliimatu sacdiya waxayna ku yidhaahdeen ina muxamadan qad qutil muxamed waa la dilay ayay ku yidhaahdeen ayb kadib xaliimatu sacdiya ayaa markaas soo guri ka timid iyadoo dad kale ay la socdaan waxay ka hor yimaadeen wa huwa muntaqicu low nebigo midabkiisu isbedelay bay ka hor yimaadeen anas wuxuu yihi radi allahu canhu xadiidka warinaya waqad kuntu araa ahara dalika almikhyai fii sadrihi tollinkaa lagu sameeyey laabtisaan ku arki jiray buu leeyahay marka taasi way sugan tahay xadiidkaa saxiixi muslim ayaa markaa tilmaamaya midda labaad oo ah habeenkii markaas samaawaadka la korsiiyey leylat alisraa walmicraaj ayaadna in shaqi lagu sameeyey yani markaas iyadna way sugan tahay ayib oo markaasi fii saxiix albukhaari wamuslim ayay ku sugan tahay min xadiidi anas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gurigayga anoo maka jooga baa korka iyo saqafka laga duleliyey jibriil baa ka soo degay fafaraja sadrii wuxuu markaa dilaaciyey laabtaydii kadibna wuxuu ku mayray biyihii zamzamka ayuu ku mayray wuxuu keenay weel dahab ah oo markaa laga buuxiyey xikmad iyo iimaan laabtu igaga shubay kadibna wuu ku daboolay uma akhada biyadii fakharaja bii ila asamaa ayib kadibna samaawaadka ayuu ila koray marka labadaasi way sugan yihiin oo adilay leeyihiin laakiin intaa waxay ka soo haray adiladeedu ma xoog badna wuxuu sheekhu yihi raximah llah wanshiqaaqu batnihi laabtiisoo la jeexay kaana wuxuu ahaa bacda shahrayni laba bilood kadib ayuu arrinkaasi dhacay yani bacda shahrayni min rujuucihi ilaa baadiyati bani sacd ree bani sacd markuu u noqday yani baadiyahoodii miyigoodii laba bilood kadib ayaa arrinkaasi dhacay wa qiila waxaa la yidhi kaana wuxuu ahaa inshiqaaqaasi bacda arbacin afar sano kadib bacda arbacin afar kadib afartaasoo min sinihi ka ahaatay dadiis macnaa afar sano markuu jiray ayuu dhacay inshiqaaqu sadrihi markaasi labadaa qowlba markaasi way jiraan wuxuu sheekhu raximah wbacda sittin maca shahrin jaa'i wafaatu ummihi cala alabwaa'i wabacda sittin lix kadib yani lix sano kadib maca shahrin jaa'i lala qabo bisha soo gelaysa maceeda kaanad waxaa ahayd wafaatu ummihi hooyadii dhimashadeeda cala alabwaa'i ay ku dhimatay halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah allahu tacaala markii lix sano nebigu uu gaaray dadiisu lix sano markay ahayd lix sano iyo markaa bil markay ahayd maca shahrin jaa'i yani waa lix bilood iyo waa lix sano iyo bil weeyaan calaa qowl calaa qowlna waxaa weeyaan lix yani markaa sano iyo yani markaasi boqol maalmood bimacnaa saddex bilood iyo toban casho markay ahayd waana sida xaafid ciraaqi uu tilmaamayo alfiyadiisa ku tilmaamayo yani in ay ahayd lix sano iyo boqol yani markaasi maalmood inay ahayd boqolkiina waxay noqonayaan yani saddex bilood iyo toban maalmood bay noqonayaan xaafi ciraaq wuxuu hunaaka bilabwaa'i wahuwa cumruh sittatu siniina maca shayin yuqadiruh daabiduhu bimiatin ayaaman yani waxaa dheeraa lixda sano waxaa dheeraa boqol maalmood baa dheeraa marka muddadaasi markii la gaaray lix sano iyo markaas bilo dheeraad ah baa waxaa dhimatay hooyadiis markaasi eh, waxaa dhimatay hooyadiis aamina bintu wahab ayaa dhimatay ayib waxayna ku dhimatay meesha la yidhaahdo alabwaa meesha la yidhaahdo oo maka iyo udhaaysa udhaxaysa eh, madiina ayay ku dhimatay waxayna halkaa u tagtay si ay markaa usoo ziyaarato markaasi eh, nebi maxamed calayhi salaatu salaam abtiyaashiis min bani najaar oo magaalada madiina deganaa say usoo ziyaarato ayay halkaa u aad markay soo laabato kasoo noqotay safarkeedii iyo socdaalkeedii ayay ku dhimatay magaalada la yidhaahdo ama tuulada la yidhaahdo abwaa ayay ku dhimatay axaadiis baana ku soo aroortay ay markaa tilmaamaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay yani markaasi kama fii saxiixi muslim min abi hurayra wuxuu ziyaartay qabriga hooyadiis ayuu ziyaartay ayib fabakaa wa abkaa man xawlah nabigu waa ooyey ciddii la joogtayna way la ooyeen markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ista'dantu rabbii fi an astakfira laha falam yu'dan lii waxaan idan ka dalbay rabbi inaan dembidhaaf u dalbo hooyaday oo layma idmin ayib wasta'dantuhu fii an azuura qabrahaa faudina lii waxaa markaasi aan idan ka dalbay inaan qabrigeeda siyaarto waa la i fasaxay fazuuruu lqubuura fainaha tudakiru lmowt halkaa waxaa laga qaadanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadiis inay ku dhimatay cala alkufri inay ku dhimatay inay gaalnimo ku dhimatay ayaa markaasi laga qaadanaya kadaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuu baxay iyadoo markaa saxaabadu ay la socdaan saxaabi ilahi burayda ibnu xusayb baa wuxuu odhanaya kharajtu maca anabiyi sal allahu alay wasalam xata idaa kuna biwaddaan waddaani abwana waa laba meeloo isku dhow weeyaan halkaa markaan joogno ayaa nebigu wuxuu nagu yidhi halkiinaan jooga ilaa markaa aan idinkaga imaanayo kadib nebigu waa tegey calayhi salaatu wasalaam markaasuu noo soo noqday asagoo nebigu markaasi culays uu ka muuqanayo wuxuuna yidhi innii ataytu qabra ummi muxamed waxaan tegey ummu muxamed nebiga hooyadiisa u jeedaa qabrigeedaan tegey fasa'altu rabbi ashafaacata famanacaniiha rabbi waxaan weydiistay in markaa aan u shafeeca qaadan u ergeeyo way ii diiday wainii kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha marka wadaan iyo abwaa waa laba meeloodo laba makaano isku dhow weeyaan marka halkaas ayay ku dhimatay iyadoo markaasi ka timid yani markaasi abtiyaashii min bani cadiy bni najaar iyadoo marka halkaas soo ziyaaratay bay halkaa ku dhimatay wa bacda sittin yani lix sano kadib ayib maca shahrin jaa'i bisha soo gelaysa maceeda kaanad waxaa ahayd wafaatu ummihi ama kaanat wafaatu ummihi hooyadii dhimashadeedu waxay ahayd cala abwaa'i ku dhimatay bacda sittin lix sana kadib maca shahrin jaa'i yani bisha soo gelaysa markaa lagu daray yani lix eh, sano iyo bil bay ahayd qaarna waa ka badiyeen oo lix sano iyo markaasi saddex biloodii dheeraad ayay markaa ahayd wajadduhu lilabi cinda eh, cabdilmuطalib bacda amaanin maata min hayri kadib wajadduhu awowgiis wajaduhu awowgiis lilbi xaal u sugnaaday awowgaasi cabdulmualibi cabdulmualib way awowgiihi maata wuu dhintay bacda amaanin ay bacda amaani sanawaat siddeed sano kadib ayuu dhintay min hayri kadib ay hada haabitun arrinkaas mid sugan weeye min hayri kadib been la'aantiis ayuu warkaas sugan yahay halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah allahu tacaala awowgiis inuu dhintay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii ay markaa diyaaranayeen adtiyaashii waxaa la socday awowgiisaa la socday awowgiis iyo hooyadiis iyo gabadhii markaasi xadaanaynaysay saddexdaa qof bay ahaayeen iyo nebiga afartaas qof ayay ahaayeen marka marka nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam umu ayman iyo awowgiis cabdilmualib ayaa markaas soo qaaday kadibna waxaa gacanta ku dhigo yani mas-uul ka noqday awowgiis cabdilmualib ayaa markaa mas-uul ka noqday awowgiisna wuxuu dhintay markuu siddeed sano markuu jiray ayuu dhintay waxaana tusinayaa inuu markaas awowgiis mas-uulka ahaa cabdilmualib wuxuu ahaa nin markaasi oday ah oo ka mida odayaashii quraysheed ayuu ka mid ahaa wuxuu soo wariyey alasraqi sheekh la yidhahdo kitaabkiisa taariikhu maka bisanadin xasan wuxuu tilmaamayaa asraqi yani markaasi abu aalib wuxuu lahaa majlis yani marka laisugu yimaado majliskaas marka iyo meesha uu fadhiisto abu aalib dadku waa iska ilaalin jireen laakiin markuu nebi maxamed u yimaado calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray dacuu ibnii fainahu yuxisu bisharaf inankayga ii daaya yani haygula fadhiista gogasha ii daaya wuxuu dareemayaa yani sharaf ayuu dareemayaa arjuu an yabluqa min asharaf maa lam yabluq carabiyun qad waxaan rajaynayaa inuu gaaro xagga sharafka iyo mansilada meel uusan gaarnin carab ah ayaan rajaynayaa xadiidka waxaa soo warinaya markaasi cabdullahi bn cabaas baa ka warinaya cabaas cabaas wuxuu leeyay watuwafiya cabdilmualib wاnabiyu sal اla alay wasalam ibnu amaani siniin wuxuu dhintay cabdilmualib nebigoo markaa dadiisu ay tahay eh, sideed sano iyadoo markaa dadiisu ay tahay ayuu dhintay wakaana khalfa janaazatihi yabkii xataa dufina bilxajuun wuxuu ahaa markii abcabdilmualib eh, cabdilmualib markii uu dhintay nebigu wuxuu daba socday janaasadiisu daba socda isagoo ooyaya maadaama uu dhintay ninkii gacanta ku hayay mas-uulka ka ahaa maadaama uu dhintay wuxuu raacay janaasadiisa isagoo ilmo yaroo marka ooyaya ayuu raacay ilaa lagu aasay meesha xajuun wuu daba socda isagoo marka ooyaya marka cabdilmualib ayaa mas-uul ka noqday oo ilaa markaasi uu ka dhintay yani markaasi isagoo cumrigiisu uu yahay sideed sano ibnu isxaaq laftiisu siiradiisa wuu soo naqliyey falama balaqa rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam amaaniya siniin halaka jadduhu cabdilmuطalib ibnu haashim yani markii cumrigiisu uu ahaa sideed sano nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxaa dhintay awowgiis cabdilmuطalib ayaa dhintay wuxuu sheekhu yiri raximah اllah wajadduhu awowgiis lilbi xaalu u sugnaaday awowgaasi wa ajaduhu min jihati lab weeyaan cabdlmualibi awowgaasi cabdlmualibi cabdlmualib maata wuu dhintay bacda amaanin sideed sano kadib buu dhintay ay min cumri muxamedin calayhi salaatu wasalaam min hayri kadib ay haadaa haabitun warkaasi war sugan weeye min hayri kadibin been la'aanteed oo war la hubo weeyaan sideed sano isagoo jira khidmatahu uma ila shaama raxal wuxuu sheekhu leehay raximah اllahu tacaala uma abu aalibin abu aalib alcamu ay camuhu nabiga adeerkiis ayaa kafala nabiga kafaalo qaaday oo markaasi mas-uul ka noqday khidmatahu khidmadiisa iyo markaa inuu u adeego uma raxala nabigu waa safray ila shaami shaam ayuu u safray wadaaka wa kaana daaka arrinkaasna wuxuu bacda caami inay cashar sanadkii labiyo tobnaad kadib buu noqday bimacnaa nebigu markuu jira labiyo toban sano kadib ayuu ahaa wa kaana min mri baxiiraa wa kaana waxaa ahaaday min amri baxiiraa ninkii baxiiro loo ohan jiray raahibkii baxiiro loo ohan jiray xaggiisa waxaa ka ahaaday arrinkiisa mashtahaara arrinkii caanbaxay oo mashhuurka ahaa halkan sheekh wuxuu ka warramayaa dhowr arrimood markii uu dhintay nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markuu dhintay awowgiisa cabdilmualib waxaa kafaalo qaaday adeerkii abu aalib ayaa kafaalo qaaday waxaana u dardaarmay awowgiisa cabdilmualib baa u dardaarmay maxaa yeelay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam aabbihii oo cabdulaahi ah iyo abu aalib waxay ahaayeen shaqiiqeyn bay ahaayeen bimacnaa xagga hooyo xagga aabbaba walaalay ka ahaayeen maadaama labada dhinacba ay aabbayo yani marka ay walaalo ka ahaayeen si gaaru marka ugu dardaarmay inuu asagu markaas mas-uul ka noqdo oo kafaalo qaado saasuu markaa abu aalib u kafaalo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad buuna markaa nebigu u difaaci jiray abu aalib eh, aad buu markaa nebi maxamed u difaaci jiray calayhi salaatu wasalaam ilaa uu yidhi yani cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yidhi adeerkaa abu aalib uu kuu caroon jiray oo uu ku difaaci jiray maxaad u qabatay hal nafacta abaa aalibin bishay fainahu kaana yaxuutuk midku ilaaliyu ahaa wayaqdabu lak waana ku caroon jiray maxaad u qabatay marka qaala nacam huwa fii daxdaaxin min annaar buu yii waxbaan u qabtay wuxuu ku sugan yahay markaasi daxdaax min annaar daxdaax waa l waxa yarba la yidhaahdaa maaun daxdaax bimacnaa maaun qaliil bimacnaa meel soke naar yar buu ku sugan yahay fii baxbaxa min annaar lowlaa ana lakaana fi darki asfali min annaar anugu haddaanan jiri lahaynna wuxuu ahaan lahaa mid ku sugan naarta meesha ugu hoosaysu geli lahaa marka nafcigaas ayaa markaas u qabtay buu nabigu markaa u sheegay marka wuxuu tilmaamay fainahu kaana yaxuutuk wayaqdabu laka wuu ku ilaalin jiray wuu ku caroon jiray marka abu aalib inuu ahaa nebiga mid markaasi difaaca oo ilaaliya waa arrin markaasi mashhuura ah oo macruufa weeyaan ibnu isxaaqna sirirta waa ku sheegay fakaana abu aalibin huwa aladii yali amra rasuuli illahi sal alay slam abu aalib wuxuu ahaa midka gacanta ku haya arrinka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka halkaas waa masalo abu aalib inuu markaa gacanta ku dhigay markii uu dhintay awowgiis cabdilmualib masalada labaad sheekhu sheegey waxaa weeyaan uma ila shaami raxal inuu u safray dhulka haam yani hadda haam afar wadan baa shaam laisku yidhaahdaa bilaad shaam yani suuriya iyo lubnaan iyo urdun iyo filistiin afartaasaa shaam laisku oran jiray lakiin hadda afar wadanoo waxay kala noqdeen yani markaasi kala madax bannaan lakiin marka hore bilaadu shaam ayagaa laisku oran jiray nabigu marka calayhi salaatu wasalaam shaam buu u shaam ayuu u markaasi da'diisu waxay ahayd yani markaasi labiyo toban sano ayuu nebigu jiray calayhi salaatu wasalaam labiyo toban sano ayuu jiray ibnu kaiir raximah llahu tacaala wuxuu soo naqliyey wuxuu yihi kharaja bihi acamuhu ila shaami fii tijaaratin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu raacay adeerkiisuu raacay shaam buuna u raacay tijaarayna markaas halkaa u aadayeen ganacsi wa huwa ibnu intay casharata sana markaasna wuxuu jiray labiyo toban sana ayuu jiray wadalika min tamaami lufihi bih licadami man yaquumu bihi ida tarakahu bimaka muxuu ukaxaystay wuxuu u kaxaystay oo u kaxeeyey halkaa yani markaasi oo u kaxeeyey lanna cid markaasi ooga tago ma haynin marka hadduu kaga tago cid gacanta ku haynaysaan jirin saasuu marka u kaxaystay fara'aa huwa waasxaabuhu miman kharaja macahu ila shaam min alaayaati fiihi radia sal allahu alay wasalama zaada camahu fi lwusaati bihi waalxirsi calayhi yani abu aalib eh, markii ay halkaas u qaaday nebi maxamed alayhi salatu salaam shaam aayaad iyo waxyaalo waaweyn buu soo arkay oo tusinaya nebi maxamed alayhi salaatu salaam arrinkiisu inuu yahay arrin markaasi cajiiba inuu yahay ayuu markaasi soo arkay waxaa ku sugan fii sunani tirmidi bisanadin qawiyin eh, abu aalib iyo markaasi markii iyo dadkii la socday markay eh, shaam qabteen oo ay tageen halkaasi in markaasi ay la kulmeen in markaa raahib ah sheekhuna waa inoo tilmaamaya nin raahib ah bay halka kula kulmeen ninkaasi waa nin yani markaa ku sugan diin toosan buu ku sugnaa raahib nin caabida buu ahaa laakiin ma ahayn nin markaasi diin qaldan ku sugan ma ahayn tawxiidkiibuu ku sugnaa nin muwaxid ah ayuu ahaa magaciisana waxaa la odhan jiray sarjas ibnu cabdilqays ayaa la ohan jiray ama jarjiis ibnu cabdilqays ayaa la ohan jiray marka waa miduu sheekhu inoo tilmaamaya uu leeyahay wa min amri baxiira ma mashtahar ninkii baxiira la ohan jiray yani waxaa markaasi arrinkiisii waxaa ahaaday wix markaasi caan noqday marka xadiidka tilmaamaya arrinkaasi wuxuu ku sugan yahay fii sunani tirmidi wuxuu tilmaamayaa haraja abu aalibin ila shaam wakharaja macahu nabiyu sal alla alay wasalam fii ashyaakhin min quraysh odayaal qurayshayd bu markaasi ayaa la socday falama ashrafuu cala araahib habatuu faxalluu rixaalahum markay raahibkii u dhowaadeen waxay furteen alaabtoodii iyo gaadiidkii bay fureen waxaa u soo baxay ninkii raahibka ahaa wa kaanuu qabla dalika yasiiruuna falaa yakhruju ilayhim walaa yaltafit intaa wixii ka horreeyeyna meeshaasu way mari jireen quraysh oomana soo bixi jirin ninkan raahibka ah qaala fabaynamaa hum yaxulluuna rixaalahum fajacala yatakhallaluhum araahib ninkii raahibkabaa u soo baxayoo wuu u yimid markaasaa wuxuu bilaabay inuu dhex socsocdo xataa jaaa faakhada biyadi rasuuli illaahi sal salam markaasaa wuxuu qabtay gacantii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi hada sayid lcaalamiin hada rasuulu rabbi alcaalamiin yabcaثuhu allahu raxmata lilcaalamiin wuxuu yidhi ninkani waa sayid lcaalamiin wey caalamiinta sayidkoodii wey waa rasuulu rabbi lcaalamiin rablcaalamiin kuu soo dirsan doono wey markaa lama soo dirin lakin waa la soo diri doonaa ilaahay baa soo diraya isagoo markaa caalamkao dhan naxariis u ah ayuu soo diri doonaa faqaala lahu ashyaakhu min quraysh maa cilmuk waxaa la weydiiya yaa kuu sheegay maxaa ku ogeysiiyey inuu ninkani saa yahay wuxuu yidhi inakum xiina ashraftum min alcaqaba lam yabqa shajarun walaa xajarun ilaa khara saajidan markaad yani meesha ka soo degteen yani buurta korkeeda markaad ka soo degteen geed iyo dhagax midna mahar ilaa dhammaan way sujuudeen walaa yasjudaana ila linabiyin oomana sujuudaan nebi mooyaan cid kale ooma sujuudaan ayb wainii acrifuhu bikhaatami nubuwa asfala min khudruufi katifi waxaana iga muuqata yani markaasi khaatam nubuwa calaamad baa ka muuqanaysa garabka hoostiisa uu ku lahaa oo ah khaatam nubuwa kadibna wuu noqday ninkii raahibka ahaa wuxuuna u sameeyey cuntu u sameeyey markii uu yimid uu ku soo noqday wuxuu yimid nabigiiyoon jooginoo maqan buu yimid markuu cuntadii u keenoo soo noqday nabigiioo maqan calayhi salaatu wasalaam oo geeli yani marka ay wateen yani qabtay ayuu yimid kadibna wuxuu yidhi u yeera nabiga baa loo yeera calayhi salaatu wasalaam waana yimid markuu yimid wuu u soo dhowaaday wuxuu arkay geedkii oo haraynaya ayuu arkay bal eega buu yidhi geedkiibaa haraynayeen ladeega kadibna way arkeen oo way eegeen wuxuu ku yidhi yani markaas yaa mas-uulka ah ninkani ninkani yaa mas-uulka ah waa loo sheega waa la yidhi abu aalib baa mas-uulka ah wuxuu yidhi ilah kugu dhaaranayaaye celi yani nimankan reer ruum yaysan ogaano marka yaysan dilini celi buu ku yidhi kadibna nabigii waa la soo celiyey calayhi salaatu wasalaam marka ninkaas nin wuxuu ahaa muwaxid ah oo ku sugan yiid markaa toosan ayuu ku sugnaa saliim alhilaali wuxuu qoray kitaabuu ku magacaabay ajzalu lmawaahib min qisati nabiyi sal alla alay wasalam maca buxayra raahib risaalo ayuu markaa ka qoray uu kaga warramayo ninkaas iyo markaa qisadiisii iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu la kulmay wuxuu sheekhu yii raximah llah uma abu aalibin abu aalib ka bedel alcamu ay camuhu nebiga adeerkiis wuxuu kafaalo qaaday khidmatahu nabiga khidmadiisii ayuu kafaalo qaaday macnaa asagaa mas-uul ka noqday goorma bacda mowti jaddihi cabdilmualib markuu dhintay awowgiiyo cabdilmualib ayuu mas-uul ka noqday taas marka waa masalo uma raxala nebiguu u safray ila shaami shaam buu u safray oo adeerkiis ayuu raacay adeerkiis ayuu raacay waana alrixla aluulaa waa safarkii hore weeyaan waxay noo soo socota labaad oo mar labaad uma raxala nabigu waa safray ila shaami shaam buu u safray isagoo markaa adeerkii la socda wa kaana daaka wuxuu tilmaamayaa yani markaasi shaarixu culaykadaa warada albayt fi jamiici nusakh wa fiihi naqsu min jihati alwasni alcaruudi walow qiila wakana daka bacdu lakaana aslam haddii uu odhan lahaa wakana daka bacdu ayaa markaasi aslam noqon lahayd buu leeyahay yani ficlaan lahayd wa kaana daaka arrinkaasi wuxuu ahaa bacda caami inay cashara sanadkii layo tobnaad kadib ayuu markaa nebigu halkaa qabtay sal allahu aleh wasalam wa kaana min amri baxiira ninkii baxiira loo odhan jiro raahibka ah oo caabidka ahaa magaciisuna waa jarjiis ibnu cabdilqays weeyaan arrinkiisa xaggiisa waxaa ka ahaaday wa kaana min amri baxiira baxiira arrinkiisa xaggiisa waxaa ka ahaaday mashtahara wixii caan baxay bimacnaa qisadii mashhuurka ahayd oo dhex martay ayuu markaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wasaara naxwa shaami ashrafu اlwaraa fii caami hamsati wacishriina dkuraa liummina khadiijatin mutajira wacaada fiihi raabixan mustabshira fakana fiihi caqduhu calayha wa bacdahu ifdaa'uhu ilayha wasaara wuu socday oo wuu u safray ashrafu lwaraa khalqiga kii ugu sharafta badnaa naxwa shaami shaam xaggeeda ayuu u safray oo nebi maxamed calayhi salaatu asalaam fii caami hamsatin waishriin sanadkii cumrigiisuu ahaa han iyo labaatan ayuu halkaa u safray udkuran sidaas sheeg waa tamaamulbeyt weeye sidaa u sheeg liummina wa kaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mutajiran ay mutaajiran mid tijaaro iyo ganacsi u samaynaya liummina ay liamwaali ummina khadiija maalkii iyo xoolihii hooyadeen khadiijo wacaada wuu soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam fiihi filmaali maalkii uu la soo noqday raabixan xaaluu yahay mid soo faa'iiday mustabshiran ay masruuran xaaluu yahay mid farxsan fa kaana fiihi ay fii hada alcaam sanadkaasi gudihiisa waxaa dhacay caqduhu meherkii uu mehersaday calayha calaa khadiija wa bacdahu wa ifdaa'uhu la aqalgalkiisa ilayha ilaa khadiijana bacdahu intaa kadib uu ahaa halkan wuxuu inoo tilmaamaya sheikhu raximah اllahu tacaala masalooyin masalooyinkood waxaa weeyaan safar labaad oo nabigu u galay calayhi الsalaatu wasalaam oo markaa uu u safray bilaad shaam uu u safray waana alrixla aaniya safarkii labaad ayuu noqonayaa oo nabigu shaam u safro calayhi الsalaatu wasalaam da'diisu markaas waxay ahayd han iyo labaatan sano ayuu nebigu jiray calayhi الsalaatu wasalaam markaa dambe oo shaam u safrayo han iyo labaatan sano ayuu jiray laakiin eh, sababtu waxay ahayd markaa hore aan soo marnay wuxuu la socday adeerkiis ayuu la socday adeerkiis ayuu la socday dadiisuna labiiyo toban sanay ahayd marka markani waa shan iyo labaatan sano waa saddex iyo toban sano kadib weeyaan safarkii hore markan isagaa wuxuu ahaa mutaajir ganacsi buu samaynayey maal ay lahayd khadiija radia allahu canha ayuu markaas mutaajaro ku samaynayey ayib waxaa loo yaqaana mudaaraba ama qiraad wax la yidhaahdo ayuu ahaa qiraadku waxa weeyaan laba qof oo midna xoolaha uu leeyahay midna camalka iyo shaqada uu leeyahay camalkaasa waxaa la yidhahda qiraad ama mudaara la yidhaahdaa marka camalkaasi mudaara buu ahaa waa wax la yaqaanoo macruufa weeyaan laba qof in qofna qof maalkii uu bixiyo midna xooggii iyo shaqadii inuu qabto yani wax macruufoo la yaqaano weeye mudaarabana loo yaqaana markaasi masaladaasi marka nebigu arrintaas ayuu samaynayey maalka khadiija lahayd asaguna markaa wuxuu ku samaynayey mutaajaro ayuu ku samaynayey marka nebigu shaam buu qabtay kutubu siyar waxay tilmaamayaan inuu markaa raacay maysara addoon ay lahayd khadiija oo maysare lo odhan jiray ayaa raacay ayib maca hulaamiha maysara maysare laftiisu wuxuu soo arkay xilligaas uu la socday waxyaalaha cajaa'ib leh ayuu soo arkay markuu soo noqdayna wuxuu oga warramay khadiija radi allahu canha cajaa'ibtii iyo layaabkii uu soo arkay ayuu khadiijo ooga warramay kadibna khadiijo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu guursaday markii uu ka soo noqday safarkii da'diisuna markaas waxay ahayd han iyo labaatan khadiijana cumrigeedu wuxuu ahaa afartan sano calaa riwaaya riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan da'deedu waxay ahayd sideed iyo labaatan sano ayay jirtay markaasi ayb laakiin sida mashhuurkaa waxay tilmaamaan in markaasi ay jirtay afartan sano inay markaa jirtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam khadiija radia allahu canha agtiisa waxay ku lahayd qiimo iyo qadarin bay ku lahayd adilo fara badan oo tilmaamaysa fadligeeda iyo qiimaheedana nabigu waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ay ka mid tahay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil inuu u yimid oo ku yidhi haadihi khadiijatu qad atat macahaa inaaun fiihi idaamun aw acaamun aw sharaab tani waa khadiijo waxay sidaa weel yani markaa uu ku jiro iidaam ama cunto ama cabbitaan markay kuu timaado faidaa hiya atatka faqra calayha asalaama min rabbiha wa minii markay kuu timaado igu salaad rabbigeenna ku salaad bimacnaa rabbi baa soo salaamay jibriilna wuxuu leeyahay anna igu salaad fabashirhaa bibaytin fi ljannati min qasab waxaa noogu bishaaraysaa guri jannada ah oo markaa qasab ah laa sakhaba fiihi walaa nasab uusan ku sugnayn sakhab iyo qaylo nasab iyo dhibna markaasi uusan ku sugnayn marka yani aad bay u qiimo badnayd radia allahu canha nabiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu u sheeg sheegi jiray wuxuu sheekhu raximah llah wasaara wuu socday bimacnaa wuu u safray ashraf lwaraa khalqiga kii ugu sharafta badnaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naxwa shaami shaam xaggeeduu u safray fii caami hamsatin wa cishriina sanadkii shan iyo labaatanaad macnaa cumrigiisaa loo jeedaa markuu nebigu cumrigiisu uu ahaa shan iyo labaatan sano ayuu markaa u safray xagga shaam udkuraa arrinkaasi sheeg waa tamaamulbeyt weeye liummina khadiijata wa kaana wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mutajiran ay mutaajiran mid tijaaro u samaynaya liumminaa khadiija hooyaden khadiijo yani markaa hooye wuxuu ugu sheegayaa biictibaari annahaa saarat bacdu zawjan linabi sal slam xilligaas maysan ahayn laakiin wixii ka dambeeyey bay noqotay nabi maxamed calayhi salatu slam markii xaasidka ay noqotay ayay noqotay um lmuminiin qur xaasaska nebigu inay yihiin ummahaatu muminiin wa aswaajuhu ummahaatuhum nebiga xaasaskiisu muminiinta hooyay u yihiin ayb marka wakaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu salaam mutajiran ay mutaajiran mid tijaaro u samaynaya liummina khadiija hooyadeen khadiijo wacaada nebigu waa soo noqday calayhi salaatu wasalaam fiihi ay filmaali maalkii buu la soo noqday raadixan xaalu yahay mid soo faa'iiday oo ribxi keenay mustabshiran ay masruuran faraxsan fakaana waxaa ahaa fiihi ay fii hada alcaam caamkaasoo nebiga cumrigiisu han iyo labaatan uu ahaa waxaa dhacay dhexdiisa caqduhu nabiga meherki uu mehersaday calayha calaa khadiija wa bacdahu ay bacda alcaqdi caqdigaa gadaashiisna waxaa ahaaday ifdaauhu ifdaagiisa alifdaa bimacnaa addukhuulu waalbinaa bimacnaa inuu nebigu la aqalgalay oo u dhisay ayaa ka dambaysay lafd ifdaa bimacnaa alisaal marka la leeyahay afdal rajulu biاlmarأati bimacnaa khalaa biha qur-aankana waa ku soo aroortay wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin alimaamu اlbaqawi raximah اllah markuu fasirayo wuxuu odhanayaa araada bihi اlmujaamaca lafdiga ifdaa waxaa loo jeedaa jimaaci baa hadda loo jeedaa walaakina allaha xayiyun yukanii laakiin ilaahay waa xayiy waa xishooda oo sifaatkiisa waxaa ka mid a xayi inuu yahay xayiyun inuu yahay marka lafdi kinaaya ayuu isticmaalay oo ah yani markaasi waqad afdaa lafdu lifdaa buu isticmaalay kadib wuxuu oranayaa sheekhu wa aslu lifdaai alwusuulu ila shayi min gayri waasita asalka alifdaa waxaa weeyaan shay in la gaaro biduuni waasita bimacnaa iyadoo waxba aysan udhexaynin in shay la gaaro ayaa ifdaaga la yidhaahdaa marka wabacdahu yani markaa bacda alcaqdi caqdigii iyo meelkii kadibna yani waxaa ahaaday ifdaauhu la gurigalkiisa ilayha ay ilaa khadiija uu la aqalgalay halkaa inoo joogo wallahu aclam